bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi wcala aalihi wasaxbi walaa amaa bacd waxaan rajeynayaa cashirkii ugu dambeeyey inuu yahay oona labadii sane ee ugu dambeysay noloshii nabigeenna sala allahu caleyh waalihi wasalam waxaynu joognay sanadka tobnaad sanadka koow iyo tobnaad dhowr iyo dhowr bilood oo ka mid ah saddex bilood meelahaas waan aan dhammaystirnayn saddex bilood ma dhammaystirna laba bilood iyo xoogay marka waxaa la dhihi karaa cashirka inoo dhimani waa afar iyo toban bilood iyo maalmo buu ku saabsanaan doonaa wixii dhacay sanat alcaashira sanadkii tobnaad ee nabiga madiine ugu bishay sala allahu aleyh alih wasalam ama ugu bilowday wa fiiha sabcatu wa halaahuuna xadaan soddon iyo toddoba dhacdo iyo waxyaabihii dhacay ka mid a ah ayaa cashirkan ku jira fii rabiic alawal bishii mawlid ee saddexaad ee minasanati ka mida ah, yay kaanad ahayd xilliga la diray sariyatu khaalid ibni lwaliid radia allahu canhu wa ardaah ilaa bani cabdilmudaan baa loo diray oo binajraan ku yaala najraan waa qayb yaman kamida mida ah. haddana waddanka sacuudiga xuduuddiisa magaalooyinka galay bay ku jirtaa waana gobol hadda magacii ciidanka wata ilaa afar boqol bay ahaayeen hadduu islaamnimadii ugu yeedhayna way islaameen iyagii kuma gaabsan qabaa'ilkii kale hareeraha degganaa oo qabiil xaaris ibni kacab la yidhaahday iyana wuu soo maray iyana way islaameen wa fii rabiicil aakhir bishii afraad ee mawliidka ka dambaysay oo sanadkaa ka mid ahayd baa jaa'ahu nabiga waxaa u jaaa waxaa nabiga u yimid wafd اlxaari bni kacbi ilaa rasuuli اlahi sal slm qabiilkaasaa wafdi soo diray dadkuu khaalid soo maray bay ahaayeen markay islaameen khaalidna uu soo laabanayo madiinuu ku soo laabanayay wafdi iyaga ka socday soo raaciyeen sidaasay nabigu u yimaadeen iyagoo muslimiina wa fii shacbaana min haadihi sana bishii shacbaan ee sideedaad marka la soo gaaray qadima waxaa yimid nabiga u yimid cadiy bni xaatim iaa'i baa nabiga u yimid sala allahu caleyh ali wasalam fa aslama u islaamay shalay way cashirkii hore aynu ku soo sheegnay in walaashii oo dadkii la qabtay ka mid ahaa reerkooda laga qabtay la soo daayey ay sabab u ahayd inay soo raadisay si uu u yimaado u islaamo isagaa nabiga qisaa dhex martay aayadda wuxuu dhegaystay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaah way caabudeen nabigu wuxuu ku yidhi rasuulka ilah maanan caabudi jirin kristan waan ahayn dadkan baadariyaasha waan ka dambaynay laakiin maanan caabudi jirin nabigu wuxuu yidhi waxay xalaal idinka dhigaan somaydan raaci jirin haa waxay xaaraan idinka dhigaan somaydan qaadan jirin haa maanaa kitaabka ay yaqiineen markay bedelaanba haye bay dhihi jireen sida innaga hadbalba baybalku fershan cusub buu leeyahay fashanka sawaaxiliga lamid maha ka ingiriishka lamid maha ka talyaaniga lamid maha ka faransiiska lamid maha kan carabiga fashanka hadda dhowrkan sano maalin dhaweyt waxaan aqriyayay mid kenyaan ahoo baadari dad badan raacsan yahay oo nuskhad cusub oo baybala soo saaray waxyaabaha qaarkood laga bedelay wuxuu yidhi caruurtaydu boqol sagaashan iyo dhowr waaye caruurtan dhalay waxay sii dhaleen baybalkoodii hore guurkiiyo saas ma ogolayn mid afar iyo lix ogolaanayuu soo saaray way isaga sacbinayaanoo way isaga durbaantumayaan waxyaaba badan baan ka bedelay waxyaaba badan baan casriyey buu lahaa soo kacaya marka waxyaaba badan baan casriyeeyey buu yiri marka wax iyagu og inuu baybalkani kii hore uusan ahayn wixii hore yaqiineenna uusan ahayn kii hore la bedelay bay haddana raaci jireen wataasun cibaadada la sheegaya cibaadada kale maxay tahay diintii baa la bedelay haddana waad raacday manaa diintii saa gacanta kugu hayo kuu jideynaya xulba wa fii shacbaana min haadihi sana isla bishii shacbaan ee sideedaad qadima waxaa nabiga u yimid wafdu khawlaana qolo reer khowlaan la yidhaahdo wafdigooda u yimid nabiga sala allahu caleyh alih wasalam musadiqiina muminiina musadiqiin iyagoo rumaysan bay u yimaadeen toban qof bay ahaayeen oo muslimiina ah. waagii hore gaalada ahaayeen sanab bay caabudi jireen camu anas la yidhaahdo anas adeerki magacaasoo caanku ahaa camu anas wax badan bay u samayn jireen rab baan weydiisanay muxuu idiin qabtay buu nabigu ku yidhi abaaro badan baa nagu dhacay xoolo badan baan soo qabannay hilbo badan baan u qallay markiiba roob baan hella yidhaahdeen kadib way sii badiyeenoo xoolaha qayb baa gaar loo siin jiray xoolahaaga aad leedahay dhaqanayso inta cammo anas baala la dhihi jiray beer hadaad beerato intaa cammo anas baale bay dhihi jireen waa kuwa qur-aanku tilmaamay wajacaluu lilaahi mima dara min alxari walancaami nasiiban faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wahada lishurakaa'ina qolada la yidhi weeye qolada reer khawlaan iyo sanamkoodii camu anas wa fii ramadaana min hadii sanati ka mida baa qadima nabiga waxaa u yimid wafdu kaamid qabiil qabaa'ilka waaweyn ee carabta ka mida weeye reer kaamid calaa rasuulilah sal slam u yimaadeen iyaguna toban bay ahaayeen halka qubuuruhu ku yaalaan agtooda ee baqiic ay degeen dabcan baqiic iyo masaajka nabiguna de boqoloo mitir jira way islaameenna kitaab buu u qoray sharaacidii iyo axkaamta islaamka waajibaadka iyo muxaramaadka ayuu qoray wuxuu kaloo faray ubay ibni kacab dadkan ayaanbay joogeenee qur-aanka bar buu yidhi xontii laga gaadho waxoogay qur-aanuu baray kadib bay sidii ku laabteen hadiyadiya nabiga inta uu siiyey sala allahu caleh wa fii ramadaana min hadihi sana ilaa isla bishii ramadaan ee sagaalaad marka la soo gaaray weeye ictakafa rasuulku sal l slm wuu ictikaafay ishriina yowman labaatan maalmood buu ictikaafay wa caaradahu jibriilu calayhi salaam jibriil baa ka dhagaystay oo la akhriyey bilqur'aani qur-aanka maratayni laba jeer nabigu calayi salaam sanadkaa sanadkii ka horreeyey ayaa waxoogay tobanka dambeu ictikaafi jiray waxoogay khilaaf baa dhacay khilaafka dhacayna ummahaatulmu'miniin baa sabab u noqday inuusan reebigu ictikaafin tobankii dambe markii la gaaray nabiga calai salatsalaam meel baasaanka dhexdiisaa baa meel waab a ah loogu samayn jiray ama khaymade ama waab yardheh oo markuu raba yaraha seexdo inta kale masaajkaasi uusan uga bixin ummahaatulmuminiinna ciddii rabta masaajka way ku ictikaafi jirta dee qaybta dambe haweenka ma kala xidhnaan jirin bay khaymadaha ku asturaan jireen iska samaysan jireen waxoogay tartan baa gala iyagii markii ay qaarkood samaysteen waa kuwa kalena samaysteen nabigu markuu ictikaaf ka yimid wuxuu yidhi ruuxan fara badan ma jiri jirine muxuu yahay waxaa layidhi tan heblaale tanna heblaale tanna heblaale tanna heblaale tanna heblaale waxoogay dee ictikaafka cibaada ikhlaas buu ahaa inuu ka yarbaxay buu arkay waa maalinka uu dhihi doono marka albira turiidna war waxaad ilaahay dartii baad uga jeedaan wuxuu yidhi dhammaan hala fujiyo isna sanadkaa ma ictikaafin tobankii wuu baaji sanadka dambe ee tobnaad yuu tobankii sanadkan iyo tobankii sanad horeos qalaynayo labaatankaasuu isla ictikaafay halkaa waxaad ka garatay sunanka cibaadaadka haddii wakhtigaad caadadu lahayd ku dhaafaan waa la qadeeyaa ictikaafkii sanadkan ku dhaafay eed ictikaafi jirtay sanadka dambe waa u dibdhigan kartaa waxaa kaloo nabiga dhici jirtay bil kastoo ramadaan jibriil baa u iman jiray qur-aanku hal mar la dhagaysan jiray bishaas ramadaan ee sanadka tobnaad ahayd abcan waa ramadaankii ugu dambeeye nabigu uu soomay sal slam ajashii baa soo dhow laba jeer buu qur la dhammeeyey inta uu la bilaabay wa fii ramadaana min haadihi sanati ka ah, qadima nabiga waxaa u yimid wafdu khasaana niman khasaan la yidhahdo wafdigoodaa yimid sala allahu caleh ali wasalam khasaan waa xuduudda shaam niman degi jiray boqortooyooyinkii roomaanka ku xidhnaabay ka mid saddex qof bay ahaayeen way islaameen dadkoodii markay ku laabteen way isqariyeen islaamkooda si ay u tijaabiyaan mar hore islaam inay aqbalayaan in kale waxay arkeen inayna aqbalaynin way isqariyeen marka saan lafahooda wax loo yeelin mudday joogeen nabigu sidii buu ku dhintay sal ly slam abubakar baa khilaafada qabtay sidii buu ku dhintay muddadaa laba nin baa dhimatay saddexdii kamida ah. hal nin baa noolaa xilligii cumar soo gaaray aagga muslimiintu maalinkii yarmuug ubayd abu cubaydata bn jaraax uu hogaaminayay ciidankii khilaafadii cumar ahayd ayaa aaggii la qabsaday markaasuu ninkii iskeelay oo yidhi ninkaasaan ahay wakhtigaasaan imid labadaydii saaxiib waa dhinteen keligiibaa meesha wax muslina ku haray buu yidhi abuu cubayde waa soo dhoweeyey uuna maamuusay oo si fiican sharfi jiray wa fii ramadaana min haadii sanati kamida lafteeda bay kaanad ahayd sariyatu cali abi aalib ilalyman baa loo diray dhowr jeer baa cali loo diraye xilligaa sanadka tobnaad baa loo diray bishii ramadaan fa aslamat yadihi waxaa ku soo islaamay hamdaanu kulluhaa qabiil qabaa'ilka waa inay reer yaman ka midoo la yidhaahdo baa ku soo islaamay fii yowmin waaxidin hal maalin bay soo islaameen maalinka markay soo islaameenna dadkii goobta joogay soo tabiye baraa bni caazib baa ka mid sida bayhaqi fii dalaali nubuway ay ku warinayaan wa fii ramadaana min haadihi sana dadkaasi waxay ahaayeen dad khaalid inta loo diray markii hore diiday khaalid uu ka soo laabtay cali baa daba maray radi allahu canhu wa fii ramadaana min hadihi sanati isla qadima nabiga waxaa u yimid jariir ibnu cabdilaahi albajali radia allaahu canhu ardaahu nabigu yimi sal sl slam musliman isagoo soo islaamay fa bacaahu nabigaa diray ilaa dilkhalasati sanamka layidhaahdo u diray fa hadamahaa waa soo dumiyey jariir ibnu cabdilaahi albajali isna waa qabaa'ilka yabaneed wafdi buu la socday dib buu ka sheegi doonaa si unbuu gaar ugu soo xusaye gadaal bay ka iman doontaa ilaa boqol iyo konton meelahaasay ahaayeen sanan bay reer bajiila caabudi jireen diritaanka isagu uu soo islaamay ciid dadkaasuna la socday wafdiga odayaashooduna kamid mid ahaa kadibna markay islaameen asnaamtii yaman buu ka waraystay qabaalka islaamay iyo sanamyadii ilaahyadii in la burburiyey bay u sheegeen dilkhalasa muxuu sameeyey weli kaadinku caawdii jirteen waa sidiisii baraka beeloo dhowr duqayah baan weli ka fujin laanahay bay yidhaahdeen konton fardooleya buu diray jariir buuna madax uga dhigay jariir wuxuu rasuulkaan u fardafuulka ma aqaano inaan ka dhacaan ka baqayaa nabigu faraska markuu ku fadhiistay buu laabta gacanta ka saara u duceeyey kama dhicin marka way soo dumiyeen wayna soo noqdeen dib buu arrintaa ka tilmaami doonaa tan la diritaanku taa weytuu sheegayo wa fii ramadaana min hadihi sana sida sanadkaabay kaanad ahayd sariidatu cali bni abi aalibin ila alyamani almara aaniya marka labaad masaladan way ka khaldantay musanifku yaban bisha ramadaan intii la aadoo laga soo noqdo haddana lama aadi karo masaafada iyo mantiqadu intaa way ka fog tahay xilligaasay ahayd xilli ka horreeyey bay ahayd marka hore laakiin tan iyo tii hore isku mid weeye bisha bil ramadaan oo sanadkii tobnaad ahayd oo cali hadii sanati ka mida baa qadima nabiga waxaa u yimid wafdu salaamaan qole la yiraahdo nabiga sal slm toddobaatan qof bay ahaayeen wayna islaameen wadankoodu inay abaar tahay bay u sheegteen nabigu uu duceeyey kadibna hadaayaad buu siiyey way iska laabteen oo reerahoodi iyo deegaankoodii bay ku laabteen su-aalahay weydiiyeen ku soo aroraya xadiidka waxaa ka mid ahaa rasuulka ilaahi la sameeya maxaa ugu fadli badan maxaa ugu khayr badan bay yihahdeen wuxuu hi asalaatu calaa waqtiha salaad xilligeeda lagu tukaday baa ugu khayr badan wa fii dilxijati sanadkii tobnaad waa sii dhammaanaya waa gabagabo bay min hadii sanadkii ka mida ah, buu xaja nabigu xajiyey sal slam xajat alwadaaci xajkii uu dadka ku sagootiyey ku macsalaameeyey dadku sanadka xilligii ugu badnaa ee dad isu yimid bay ahaayeen waa sanadkii uu yidhi dadka ha waan xajinayaa lacallii laa alqaakum bacda caami kadib xajkan xaj ka dambeeyey isarag baa laga yaabaa khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum falacallii laa alqaakum bacda caami haada war acmaasha xajka iga barto iga qaatoo si fiican ugu fiirsada sanadkan kadib inaynaan isarag baa laga yaabaa nabigu tabin iyo wargelin buu qabay inaa jashiisi soo dhowdahay sala allahu aleh ali wa fii dilxijati min hadii sanati ka qadima caliy bna abi aalib baa ka min najraana buu ka yimid ilaa liyaxuja inuu la xajiyo maca nebi sal slam xilliga xajka haddii la gaaray haduu madiine aada kama soo gaadho wux xogtii u helay nabigu maka inuu aado xajiyey isna xajkuu soo beegsaday wuxuu xidhuu garan waayay si u xirta xajka xoola iyo maka iyo kacbada iyo dadka jooga hadyi loo wadana waa waday markaasuu wuxuu yidhi uu iska ijtihaaday oo wuxuu yidhi ilaah waxaan xirtay wixii nabi maxamed xirtay baana ii xidhan ahlaltu bimaa ahla bihi rasuula sal slm isagu mooga nabigu wuxuu xidhay lakin wuxuu mar walba markaan u tago sida uu soo xidhay unbaa ilaahu ana i xihan makuu yimid wuu kasoo yardaahay laakiin xaja ka buu iman doonaa nabigu lahaa sideed beri ka maka xilliga carafiya loo baxeeye ka sideed beri oo bilowga bisha dilxijaahayd buu nabigu maka tegey isna intaan la bixin buu tegey markuu horreysay yimid nabiguu yimid rasuulkiow sal l sl rasuul ilaahayow sidaasaan soo xidhay maxaa jira way kuu saxan tahay anina waxaan soo xirtay xaj iyo cumra adiguna labadii baad samayn hadyina sidayda waad wadaa kacbada tawaaf mana xalaal noqonaysid buui ilaa carafaaan kasoo dhammaana maalinka sideedaad maalinka sagaalaad carafa aan tagno oo maalinka tobnaad aan soo laabanno intaa labadaada goob aad qabi wixii caraf iyo lehna waad iska ilaali madaxana mara saari maysid sidaas halkaa waxaa laga gartay haduu qofku xajka xirto qof uusan garanaynin waxau xidha u yidhahd hebel oo kaleaan ka xidhay way u asaxaysaa wa fii dilxijati min hadii sanad ka mida nasalad cala nebi sal sl waxaa kusoo degtay huwa waaqifun bicarafa isagoo carafa taagan yowma aljumuca maalin jumcana ay tahay alyowma akmaltu lakum diinakum maantaan diintiinna idiin dhammaystiray wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaynina waa idiin kaamil yeelo waa idiin buuxiyeyadana waraditu lakum lislaama diinan aayaddaasaa soo degtay halkaa waxay tilmaamaysay waxyigii inuu gabaabsi yahay qur-aankii loogu talagalay kitaabkanna aayadihii ugu dambeeye la marayo islaamkuna dhammaystirmay wa fii dilxijati min hadii sanati ka mida iddacaa waxaa sheegtay musaylamatulkadaab ninkii la dhihi jirayba annubuwata sheegtay inuu nebi yahay nabi cusub baaba soo baxay oo wakhtigaas fara'aa rasuulku sal sl xaarka ru'yaa ku riyooday fiihi isaga wa fi lswad alcansi nin la yidhahdoo reer yaman oo sheekadii soo socoto fataxaqaqat way rumowday nabig ala sl habeen habeenada ka riyooday riyada ambiyaduna waa xaq wuxuu yidhi waxaan ku riyooday laba baaloon oo inta la afuufay hawada u buubay baan ku riyooday waxaad ku fasirtaa la yidhi laba beenaaloo nabinimo sheeganaysa doontaan ku fasiray xoogay kadibba labada geesee kala fog reer bani xaniifa oo musaylama markii horeba uu la socday reerkoodana kamid mid ahaa qolada koobaad bay ahaayeen reer bani xaniifa waxay degi jireen meel yidhahdaan alyamaama yamaamana waa meesha ay ku taalla hadda magaalada riyaad ee sacuudiga magaalo madaxooda halkaasay degi jireenoo kun kilomitr ka badan u jirta madiina dhinaca kale aswad alcansina waa yaman iyo sanco eeriyadeeda waqooyadana dhinaca kalaa wey labadaa meelood ayay ka soo bixi doonaan musaylamaa soo baxay xilligaasoo nabiga calayhi salaatu nabinimuu sheegtay waxyaabaa igu soo dega waxyi buu yidhi wax badan buu aqriyey ilaa wakhtigii khilaafadii abibakar baa la soo afjaray oo khaalid iyo raginta loo diray waxaa la yaab lahaa nabinimadiisa wuxuu la kulmay camr bnilcaas bay yidhaahdaan waa ah hore isagoo wax sheegsheeganaya intuusan camr bnilcaasba soo islaamin waa hor weligii waxbuu sheegsheegan jiray waxbaa ii yimaaduu dhihi jiray markaasuu wuxuu yidhi camrul caasow anigaba nabi baa noqday wuxuu yidhi niyo bal igu akhriya wax soo dejiyey wuxuu yidhi yaa wabaru yaa wabaru innamaa anta laxmu wa bashar wasadwadaani wasadr wabarka baalka bakaylaha yararka wag baa wuxuu yidhi wabar eh, bakaylow adigu hilib iyo lafaa tahay iyo dhego waaweyn iyo feedho yaryar ka waran buui camarow wuxuu horta waad ogtahay ani maxamed ma rumaysnay laakiin niyow ilaah baan ku dhaartaye inaad been sheegaysa inaan garanaya waad garanaysaa adigu been baad sheegaysaa keliya maaha in beentaada aan garanaya waxaa ilaah igu ogyahay inaad garanayso oo waxaad sheegaysa beenye adu nabinimuu sheegtay halkaa qabyaalad baa shaqaysay nimankii bani xaniife ahaa ee islaamay musaylama nebinimadiisii bay raaceen odayaashooda qaar markii la weydiiyey waxay yidhahdeen mataqaanaa kadaabu bani xaniifa axabu ilaynaa min saadiqi quraysh nin tolkaya oo beenaalo ah baanu ka jecelnahay nin shisheeya oo run sheegaya baasha qabyaalada soomaalia soomaaliyana waxaan soo gaadhnay waagii baadiyaha la islayn jiray de welina sidii dhaqankii waa jiraan laakiin halqabsiga waxaan soo gaarnay iyagoo la yidhaahdo muminka reer hebel munaafiqna adeerka hay dhaamo muminka reer hebel oo qabiil kalaa ah, waa sidii reer bani xaniifa soo maaha kadaabu bani xaniifa axabu ilaynaa min saadiqi qurayshin marka meesha qabyaalad rumeeyeen way difaaceen way ku dhammaadeen ilaa darbiyada inta looga dhacay isagiina la dili doono xilligii khilaafada abibakar wa fii hadihi sanati sanadkaas baa qadima nabiga waxaa u yimid wafdulsdi reer bani sdi qolo la yidhahdo reer yamaan ka mida biqiyaadati surad bni cabdilaahi asdi radi allahu anhu nabiga yubad sal slam qof bay ahaayeen oo muslimiina tolkood bayna ka wadeen hadiyaduu siiya nabigu way iska laabteen wa fii hadihi sanati baa qadima waxaa yimid wafdu zabiid zabiidna waa magaalo yaman ee aagga xadaramuud ka mida ah. nabiga yub sal yimaadeen wa fii hadihi sanati isla sanadkan bay qadima yimaadeen calaa rasul l wafdu waxaa u yimid nabiga farwata bni musaykin ilmuraadi fa aslama waa islaamay fawallaahu wuxuu waali uga dhigo madax uga dhigo u magacaabay calaa muraadin wa zabiidin wa midxajin wa bacaa macahu wuxuu raaciyey khaalid ibna saciid bn alcaas cala sadaqati wixii zakada iyo ururinteeda ninkana faqiiho yaqaano ku raacayo mas-uul ka noqonayaa la yidhi wuu la joogay khaalid ibnu saciid ibn caas soo soo gaadhay sal sl markaa kadib uu soo laabtay wa fii hadihi sanati isla sanadkan qadima nabiga waxaa mar kale u yimid wafdu cabdilqays baa u yimid alqadmata aaniya imaatinkii labaad wa fiihim waxaa ka mida ah odayaashii la yaqiinay xilligaas aljaaruud bnu lmucalla wa kaana nasraaniyan kristan buu ahaa fa aslama waa islaamay wa fii hadii sanati isla sanadkaas baa qadima waxaa yimid wafdu bani xaniifata wafdigii reer bani xaniifa yimid wa fiihi musaylamat kadaabkaa la socday xilligani way horaysayo inuu ka horaysiiye ku ficnay laakiin ta la garanayo buu soo hormariyey inta uun sanadkaa dhacday gudihiisii laakiin bishaheedan aad loo garanina gadaal buu mariyaa wa fii haadihi sanatiba qadima shaqiyaani labadii gaale ayaan daranayaashiibaa yimid camr ibnu ufayl waarbad ibni qays ibni jazin cala nabi sal sl way u yimaadeen lilqadari bihi inay si tuugaa ku dilaan bay rabeen fadacaa calayhimaa waa habaaray fa tucina midkood waa la durayoo manaa waxaa ku daacuun baa ku dhacay cudur daacuunka ka mida ah. kansarka inagoo adhinaan oo kalea ku dhacay wasaciqa alaakharu kii kalena dabayl dab oo hurayso unbaa isagii dhannaaba gutay labada nin laba nin waxay ahaayeen reer yamana laba ninoo aad u dhib way ahaayeen midkan la arbad xagga hooye waxay walaal ka ahaayeen labiid ibni rabiicati shaacirka ahaaye casharka hore aan kusoo marnay saxaabiga noqday niman aad u indha adagna way ahaayeen way soo tashadeenoo ninka la yidhaahda uf camr ibni tufayl baa yidhi anaa maxamed kaa mashquuline seefta la dulfuul bu markaan u tagno waa u yimaadeen nabiga la sheeg la haasaaween laba qaab labadaba qisada waa loo wariyaa oo yar kala duwan aamir baa la bilaaba inuu la hadlo mid waxay yidhaahdaan waxaa ka waran sidaa ka waran sidaa ka waran kolba ninkan uu fiiriyaa kolba ninkan uu fiiriyaa ninkana waa isdhaqaajin waay war anaa mashquuliyey mar hore seefta la aaduu rabay waa mashquuliyey wuu isdhaqaajin waaye hadhow markay soo baxeen bul war kugu dhacdee maantao dhan ku sugaye intaan ninka haasaawinayn mashquulinayn maxaad sugaysa wuxuu warniyo dib ku dili lahaa oo maxaa dhacay malaale markaan seefta la soo baxdhahaba isaga maba arkaynin adunbaa hor taagnaa markayna iska daayihiyo adiga qalaf inaan kaaga siiya labadaa markay istaagtay baan iska daayihi qaarna waxay yidhaahdeen maya wuxuu yidhi caamir baa wuxuu yidhi maxamedow halkaas inaan yar istaagnaan rabaa yar sheekaysana derbigaas halkiibu nabigu la istaagay oo la sheekaysanayay ninkanaa isku dayey inuu seeftii la soo baxo markii uu la soo baxaybay gacantii ku qallaftay nabiguna markuu arkay buu iska dhaqaaqay kadib markii nabigu tegeyna gacantiisii caadi bay u noqotay labadooda nabigu waa habaaray way baxeen ninka camr ibnu tufayl ahaa ay qaraaba yihiin buu ku degoo madiina duleedkeeda ahayd markuu baxay habeenkii markuu seexdayba meelahan dhuuntuunbaa nabar ka soo baxay nabarka ka soo baxay markuu arkay nabaradan la yidhaahda uun cudur degdegaho geeriya inay tahay baa u soo baxday gabadha qaraabaha ahaadaan laakiin isaga nin oday kaabaqabiil u ahaa oo reerkoodii iyo dadka waaweyna gabadhanna si qaraabaha u ahaadaan oo ha qaraabaystee qoysas la yaraha liiday ahayd marka wuxuu yidhi daadn faraskii fulo wareegaystay walaahi laba isuukaa darmatay waa balaayo yidhi dhimo qolyo ree gurigoodana ku dhimo laba balaayo way yidhi iyo <laughs> ceebaan faraska suu saaraay banaanka wareegeysanaya banaanada wareegeysanayabuu qalaf ku dhintay kii kale wuu tegey wadankiibuu ku laabtay isagoo socda oo abaabul ku jira oo faras saaran umbaa dabayl ilaahay ku soo daayey huf dabunbu dabaylaha hadda waad aragtan xilliga samarka kulaylaha maraykanka dabbaa ka kacayiyo australia dabbaa ka kacayiyo duurbaa gubanaya dabaylaha kulul waxbay gubaan isagiiyo aaggiisiiba dabayl dab ku noqotayo fa waa gubtayba isaga faraska dalkaasuu calaacal badan buu lebinkabaya ku calaacalay ninka hadduu islaami lahaa iyo ninkii walaalkiihaas uu jeclaa boosku ka baxay iyo kuwa lamid fi hadihi sana muqadima waxaa nabiga u yimid wafdu tayi'in qolada reer tayi wafdigoodii wa fiihim zaydulkhayl baa la socday laam la akhriya magacaasaa la dhihi jiray ka bedelay oo zaydulkhayr u buxubxiyey fa aslamu way islaameen dadka waa wanaagsanaadeen zaydulkhayl reer tayi odaygeodaybu ahaa kadib nabiga idiis magacagu muxuu yii zaydulkhayl buu yidhi zayd fardoole ma tihid buu yidhi zaydulkhayr baata laamka un raa u badan waa ninka nabigu yidhi sal slam nin kasta oo waxa la iiga soo sheegay oo intuusan ii imanin la ii ammaanay marka uu ii yimideen fiiriyey wixii la ii sheegayay wuu ka hooseeyey ilaa zaydalkhayr maane zaydalkhayr intii la iiga sheegay uu ka sarreeya ninkuu yidhi nabigu sal slam wa fii hadii sanati qadima waxaa nabiga u yimid wabn yaxnas nin la yidhaahdo cala alabnaa'i bilyaman dhulka yaman buu uga yimid cala alambaai bilyaman war buu yaman uga keenay yadcuuhum ila alislaami may wa fii haadihi sanati dheh qadima wabnubni yaxsan baa u tegay oo tegey cala alabnaa'i bilyaman yaman intii u dhalatay oo dhan yadcuuhum ila alislaami saybu islaam buugu yeelayey marka u tegayna nabigaa u magacaabay inuu yaman oo dhan mas ka yahay faaslama fayruusu diilay baa islaamay waa ninka aswad dili doona wahbnu munabih baa islaamay waa nin kitaabtii hore aad u yaqiinay nabiga soo hijrooday oo nabiga u tagay siri nabigu ka hergooriyoodayo ragga taabiciinta waynu ka mid wacaa ibnu markabuud nin layihahdo wahayruhum rag kalaa ku islaamay ninkaas markuu waaliga ahaa ee yaman maamulayay wa fii haadihi sanati isla sanadkaas waa aslama islaamay baadaan nin la dhihi jirayoo melikulyaman yaman inteeda badan boqor ka ahaa wabacaa ilaa rasul sl biislaami nabiguu soo diray islaamnimadiisii faaqarahu nabi sal nabiga cala lyamani yaman inuu madax ka sii hada u daayey wakhti yar buuba sii noolaa ninkaasi qisuu lahaa islaamkiisa laakiin sida uu halkan u dhigay sanadkii tobnaad buu ka dhigay kutubda culimmada siirada iyo taariikhda waxay u badan yihiin inuu sanadkii sagaalaad ahaa dhacdada ninka la islaamka baadaan uu ku islaamay yaman qaybta isagu uu haystaay waxay raacsanayd adduunka laba dowladood baa ka jiray wakhtigaas hadda waayahan dambe waxaynu soo gaarnay hadda ruushya maraykan baa isku haysta waxa adduunkaba isku haysta lama labadii isbahaysiyo warso iyo neto la dhihi jiray baa isku haysta labada isbahaysiye dowladooda waaweyn qolo walba qolaa xulafa la'ah oo kula jirta isbahaysiga laba dowladood baa xilligaa jiray dowladii roomaanka way jireen oo baytulmaqdis iyo ilaa turkiya dhulkan haysatay dowladdii farisiyiinta ama la dhihi jiray kisrana oo ciraaq inteeda badan ilaa iyo iiraan iyo bakistan iyo dhulka haysatayna way jireen dowladda kisra ah niman aad u kibir badan bay ahaayeen aad u dagaal badan nimankaasi dowlado yaryar baa hoos tegi jiray dowladda yaman ka jirtay ee boqortooyada baadaan baa ka mid ahayd iyagay hoos joogeen iyaga isbahaysi ay kula jireeno neetadii waagaasay ahaayeen dowladihii carabtee nimankii eh, reer beni mundir la dhihi jire manaadirada la dhihi jiray oo dhinaca shaam iyo ciraaq halkay iska galaan deganaana iyagay hoos tegi jireen qur-aanka waa kii inoo sheegay intii maka la joogay labadaa dowladoodii quwadooda waaweyn baa isku dhacay kuwan kisraha ee farisiyiinta adkaaday waa la isqabsaday muddo kadib roomaanka adkaan doona qur-aanku waa kii uribat iruumu fii adna lardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuuna fii bidci siniin bidca siniin waa saddex ilaa sagaal sano waa ka soo wareegtay dagaal weyn baa dhacay nimankii faariskaah si xun baa loo jebiyey laakiin waa guli weyn oo xoog badan waayo odaygii kisra ahaa